bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab man wasla raximh fi اlجahiliyaةi ثuma أslm baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man wasla qofkii xiriiriyo raximahu qaraabadiisa fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda intuusan soo islaamin uma aslama dabadeed islaamay yacnii ajarkii hore ee waqtigii uu gaalka ahaa ajarkeedii ma ma yeelanaya markaas xiriirka uu sameynayey markuu islaamo kabacdi ajar ma looga qora qala xadahanaa abulyamaan wahuwa alxakamu bnu naafic qaala akhbaranaa shucaybun wahuwa bnu abi xamzata can zuhriyi qaala akhbaranii curwat bnu الzubayr ana xakiima bna xizaamin akhbarahu anahu qaala linabiy sal l slam nebiguu ku yidhi ara bal ii sheeg umuuran arrimo kuntu aan ahaa ataxanahu bihaa inaan ku cibaadaysanaayo ama kuntu aan ahaa ataxanahu mid dembi kaga cararaya bihaa arrimahaas arrimo aan dembi kaga cararayay oo yaadan dembaabin aan darteed u samayn jiray ama aan ku cibaadaysan jiray fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada dhexdeeda jaahiliya marka haddii la idlaaqo maa qabla alislaam wuxuu islaamka ka horreeyaa la yihaha jaahiliya mutlaqa iyada ah wuxuu islaamka ka dambeeyey jaahiliya oo mutlaqa ma jirto laakiin khasla min khisaali ljaahiliya iyo waa jiraysaa dabcan nebiga waa kii abudar ku yidhi inaka mru'un fiika jaahiliya markii uu ninkii la caytamay oo uu yidhi yabna yabna sawda jaahiliyada khaslo jaahiliyada kugu jirtou ku yidhi laakiin jaahiliyadii waa hore ee yacni mudlaqa ahayd zaman ahaanta waa dhammaatay bicada nebiga iyayna ku dhammaatay iyo islaamkii kan ka toosi ayb marka wuxuu yidhi eh, sidaasu marka eh, ujeed jaahiliyadii marka waxaan samayn jiray qabla alislaam min silatin oo qaraabo xiriirin aw cataaqatin xorayn ah wa sadaqatin sadaqa ah fahal lii fiiha ajrun ma ii sugan yahay fiihaa taa dhexdeeda waxyaabaha dhexdooda ajrun ajri wax ajara ma iigu sugan yihiin qaala xakiimun xakiim waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sal ll ly slam rasuulku waxa uu yidhi aslamta waad islaamtay calaa maakii salafa hormaray oo min khayrin khayr a baad ku islaamtay laba macnoba marka way noqon karaan yacnii wixii aada hore u samaysay ee wanaag sharcigu wanaag ka dhigay iyo caqliguba markii aada soo islaamtay waa la islaamtay iyaguna ajarkoodii waxoodii waa leedahay sida u watana marka sidaas weeyaan macno labaadna waxa uu yahay yacnii shaygii aada markii hore Eh, intaadan islaamin ka hor wixii wanaagood samayn jirtay markaad islaamtana waa samaynaysaa un waay leanna horaad usoo baratay qofku waxuu bartay ee eh, uu tacawuday waa waa u fudud yihiin yacni adiga khayrkii aada samayn jirtay kuma khasaarin waay markaad islaamtayna waaba caadaysatay oo khayrka caadow kuu noqday ayb labada macnoo ku jiraan xadiid muslim warinaayo waxaa jira isagana dhahayo qofka haddii uu islaamo ee islaamkiisu hagaa uunan hagaagin ee uu islaamka dhexdeeda ku xumaado waa loo qabanayaa wixii jaahiliyada uu samayn jiray dembi iyo islaamka wuxuu ku sameeyey calaaqu laleeyahay marka baabkan kaas marka macnihiisu wuxuu yahay waa ninkii intuu soo islaamo islaamnimada xumaan kula dhex jiro asaga marka dunuubtii jaahiliyada uu samayn jirayna aan iska dhaafin ee weli islaamkiina ku dhex wado iyownan gaal ahaanin laakiin qofkaasi tiisii hore waxbaa looga qabana ayb aslamta waad islaamtay calaa maa salafa yacni wixii hormaro min khayrin khayra korkiisaa ku islaamtay macnaha khayrkaas aada samayn jirtaa ilaahay kuugu gacan qabto islaamkaagiiba wax u noqday amase wixii aad samaysay khayra waa la islaamto ajarkeedii waa helaysaa haddoo aada muslimtay ayb ama in la yidhaha dabeecado badan oo wanaagsan baad kasbatay waagii jaahiliyada haddood islaamtayna maadaama aad dabeecad ka dhigatay oo dabeecad kuu noqotay waa ka faa'iiday oo haddayba kuu fududdahay acmaashii aada wadaa macnahaasna waa xoog badan yahay baabu silati dirraximi lmushriki walhadiyati baabu bayaani xukmi silati dirraximi qaraabada ka u saaxiibkaa xiriirintiisa xukunkaa caddayntiisii buu u baabaya almushriki kaasoo almushriki mushriga ah walhadiyati iyo hadiyadii qof loo hadiyeeyo qaraabo aho mushriga xukunka kusoo arooray caddayntiisa qaala xadaanaa moxamed bnu salaam wahuwa albikandiyu qaala akhbaranaa cabdatu huwa bnu sulaymaan can cubaydillahi wahuwa cubaydullaahi bni cumara bni xafs bni caasim ibni cumara bni lkhaaab wahuwa hiqatun can naaficin can ibni cumara qaala ra'aa cumaru cumar wuxuu arkay xullatan siyaraaa laba maroo isku jooga meeshaa loo nisbeeyo xariir ah faqaala yaa rasuula allah wuxuui rasuul allow low ishtarayta haadihi middaan haddaad iibsan lahayd falabistahaa yowma aljumucati aada labisato ku labisato waa ficnaan lahayd weliluufuudi aa ah ugu labisatid idaa atowka markay kuu yimaadaan faqaala wuxuu yidhi yaa cumaru cumarow inamaa yalbasu haadihi midaani waxaa labisto man laa qalaaqa lahu qof aan wax nasiibaba lahayn uma uhdiya linabiyi sal alla ly slam waxaa looga soo hadiyeeyey minhaa maradaa xaggeeda xulalun dhar isku joogiyo ah, fa uhdiya ilaa cumara ahdaa ilaa cumara minhaa xullatan cumar ayuu marka u hadiyeeyey maro laba maroo isku jooga ayuu uga hadiyeeyey fajaءa cumaru ilaa rasuuli الlahi sal ly slam cumar rasuulka u yimid faqaala yaa rasuula allah bacadta ilaya haadihi middaan baad iisoo dirtay waqad samictuka waanan ku maqlay qulta inaad tidhi fiihaa maradan sha'nigeeda maa qulta wixii aad tidhina waa maqlay yani waa warkii hore waxaa labisanaya man laa khalaaqa lahu qaala waxau yidhi innii aniga lam uhdihaa laka kuma hadiyeynin litalbisahaa inaad labisato eh, inaad adiga markaad labisato kuguma aanan samaynin innii lam uhdihaa laka ayb litalbisahaa inaad labisatid inamaa ahdaytuhaa ilayka litabiicahaa waa kuu hadiyeeye inaad iibis iibiso ood iibsato aw litaksuwahaa ama inaad cid marshiso yani lam uhdihaa laka litalbasahaa inaad labisatid wainamaa ahdaytuhaa ilayka litabiicahaa inaad gado aad iibiso ow litaksuwahaa ama aad yani cid kale marshisiiso litaksuwa aada marshisiiso haa marada hayraka saasoo kale ka dhigantaa oo naaga iyo wax lamida fa ahdaahaa cumaru cumar waa hadiyeeye liaqin lahu walaal ou lahaa buu uhadiyeeyey min ummihi xagga hooyada walaal uga ahaa oo mushrikin gaal ah maxalushaahidka intaas damba waa ninkaasu ku xiriiriyey marka ninka mushriga waxaa loo hadiyeyn karaa hadduu qaraabo yahay waana la xiriirin karaa xadiidkana waa soo hormaray taxta baabu biri اlwaalidi اlmushrik an ariiqi markaa can ariiqi cabdillaahi bni dinaar can ibni cumar oo ahaa haddana can naafic can ibni cumar marka faa'iido kama marno sanadkii kuma soo celinin sanad kaloo keena waa laba xadiid marka baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan tacallamuu barta min ansaabikum nasabyaalkiina maa barta shay tasiluuna bihi aada ku xiriirinaysaan arxaamakum qaraabadiinna yacnii nasabkiina barta si aada markaa qaraabadiina ugu xiriirisaan yani ciddii adiga qaraabo kula ah inta aada iskaga abtirsataan inaad taqaanid maana si aa u xiriirisid iyaga ayb abtirsigu marka wax xun maaha abtirsiga haddii uunan jiri lahayn qofka qaraabadiis maba kaseen banaan waxaa la rabaa marka abtirsiga in la barto si aad u xidhiirisid qofka ay waajib kugu tahay inaad xidhiirisid ayb umamkan marka gaalada iyo iyaga wax abtirsiga maba qabaan banaan waxa dhowr sababna waa u keenaysaayo zinadan isaga faaftay iyo cirdi iyo sharaf ayagu macno uusan la lahayn iyo waxyaabahaasaa keenaya dadka qaar muslimiinta ka midana waxaas horumaray umaleeyaan yani annaga haddii aan wax caqliga iyo sharciga diidaya haddaan qabyaalada ku sameynay maahan in abtirsigu qaldan yahay haddana maaha laba meel baan markaas ka gefaynaa qabyaaladiina ma ka tegayno abtirsigiina waa xun yahay ma fiicno oo gaaladii aan naga dhaqan fiican aan taaganahay marka labada meelna waa ka gabsanna wax saxan ma laha marka qofka inuu qabyaaladii iska dhaafo qabyaalad tacriifkeedu waa maxay qofka inaad ku kaalmayso dulmi intaas bis waay qabyaaladu an tansura akhaaka aw tuciinahu cala dulmi haddii aad intaa iska ilaaliso qabyaalad ma ku dhaqmin adiga laakiin haddii la yidhaahdo yani qabyaaladia laga laga hortagaa ama waa xun tahay haddana aan dhinac kale aadno qofkiiba uusa aqooninba abtirsigiisuna ma fiicna waddankana waa soo martay waqti waxaa soo martay magac afaraad in la sheegaa dembi camalba ay ahayd magaca magac saddexaad ka badan lama ogola mid shanaad iyo haddaa gaarta qabyaalad waayo laleeyahy communiistaha iyo shuuciga beriga waddanka ayay yacni qaribaayeen saasa iyadana jiri jirta taasna waa khalad midaan in xumaan loo bartaana waa khalad qaraabo xiriirinta bis in loo bartaa sax qala xadahanaa camru bnu khaalidin wa huwa camru bnu khaalid bni faruuq altamiimiy hiqat akhraja xadiidahu albukhaariy wbnu maajah qala xadahanaa cataabu bnu bashiir wa huwa cataabu bnu bashiirin abu sahl saduq yukhdi akhraja xadiidahu albukhaariyu abu dawuud wtirmidiyu wاnasaa والنسائي عن إسحاq بن راشhد وهuو إسحاq بن راشhد الجزري في xadيiثihi عن الزهري bعض الوهم markuu زهري ka wari warinaya bعض الوهم baa jira أخرج xadيiثه البخاري والأربعة عن الزهري waa kan hadda زهري buu ka warina marka waxaa la yidhi riwaayo kasta oo zuhri ka wariyay waa qalad maa la yidhi maya waxaa la yidhi fii xadiidihi can الzuhriyi bacd اlwahmi bacd اlwahmi marka see lagu ogaan karaa haddii uu ardada zuhri cid kamida khilaafo wahmigii waa soo baxaa markaas iyo qaladkii haddii laakiin wax mukhaalafaa unan la imaanin amaba ou mutaabaceeyo raggii kale maxaa laga rabaa in lagu haysanaya marka waxaba walidalika min rijaali الbukhaari buuba ka mid yahay rawaa lahu albukhaariyu والأربعة طيب عن الزهري قال xdثnي محمد بن جبير بن مطعم وهو ثقة عاarف بالنسب أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب ayuu mqلay رضي الله عنه يقول على المنبر isagoo mimbarka korkiisa ka dhahayo تacلموا أنsاaبكم naصbyaalkiina barta abtirkiina ثuma siluu أرحاaمكم markaa kadibna qaraabadiina xiriiriya wallaahi baan ku dhaartee inahu layakuunu waxaa ahaanaya bayna rajuli qofka iyo wa bayna akhiihi walaalkii dhexdiisa ashay ubaa ahaanaya walow yaclamu haddii uu ogyahay aladii baynahu wa baynahu waxa labadooda dhexdooda ah min daakhilati raximi oo qaraabanimada yacnii soo gelitaankeeda ah la awsacahu dalika arrinkaa wuxuu ka celin lahaa can intihaakihi inuu qofkaasi xurmadiisa u qarariyo ayay ka celin lahayd yani wuxuu leeyahay waxaa dhacaysa mararka qaar laba qof in wax dhex maraan hadduu ogaan lahaa laakiin inuu qaraabo la yahay qaraabanimadaa ka celin lahayd qofkaasi inuu ku dhiirado ama uu qarariyo ayb xurmada uu ku leeyahay inuu qarariyo qaraabanimadaaba ka celin lahayd marka haddaan la baranin ma la fahmaayo soo maa tacallamuu ansaabakum barta uma siluu arxaamakum qaraabadiina xiriiriya kadib wallaahi baan ku dhaartee inahu shanigu waxa uu yahay layakuunu shayu u shay baa ahaanaya bayna rajuli iyo bayna akhiihi ninka iyo walaalkii dhexdooda walow yaclamu hadduu ogaan lahaa aladii waxa baynahu isaga iyo wa baynahu isaga udhexeeyo min daakhilati raxmina qaraabanimada yacnii dhexgalkeeda oo isku dhex jirto iyaga iyo isaga yani qaraabanimada iskugu dhex jirto la awsacahu dalika arrinkaa wuxuu ka mancin lahaa o ka celin lahaa can intihaakihi qararintiisa inuu ninkaa marka uu ku xadgudbo waa iska ilaalin lahaa markaasaa darteed yani qaraabadiina barta ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa xasan hadda isagoo mawquufa ayuu bukhaari keenay isagoo marfuucana waa jiraa qaala xadaanaa axmed bnu yacquub wa huwa axmed bnu yacquub almascuudiyu hiqat akhraja xadiidahu albukhaariyu qala akbaranaa isxaaq bnu saciid bni camrin wahuwa wahuwa alumawiyu alkuufiyu hiqat ayضa anahu samica abaahu aabihii buu maqlay aabihii marka waa saciid bnu camr bni saciid bn اlcaas wahuwa hiqat ayضa anahu samica abaahu yuxadisu can ibni cabaasin anahu qaal ibnu cabaas wuxuu yidhi ixfaduu ansaabakum nasabyaalkiina xifdiya tasiluu arxaamakum qaraabadiinna xiriir ayaad xiriirinaysaan oo qaraabadii marka waad xiriirinaysaan fainahu laa bucda fainahu shanigu wuxuu yahay laa bucda fogaanshiya ma jirta biraximi qaraabanimada idaa qarubat hadday dhowaato idaa quribat muu idin dhigan idaa qarubat hadday dhawaato yani la dhaweeyo wain kaanad haba ahaato baciidatan mid fogba ha ahaato walaa qurba bihaa dhawaansho qaraabanimo lagu dhawaadaana ma jirto idaa bucidat haddii la fogeeyo qaraabadii yani wuxuu ka wadaa qaraabo waxaa layskugu yahayba in la isxiriiriyo hadday qaraabadii yacnii eh, haddii la xiriiriyo oo qaraabanimadii la dhaweeyo wax fogaanshaha ma jirta markaan haddii qaraabanimadii la fogeeyo oo qofkii la gooyana inuu kuu dhow yahay oo qaraabadaada yahay ma jiraysa dhawaanshiya ma jiraysa markaan wa in kaanat qariibatan mid dhowba ha ahaataba marba haddii la la yani walaa qurba bihaa dhowaansho sila layskugu soo dhowaadaa ma jirayso idaa bucidat haddii qaraabadii la fogeeyo wain kaanad qariibatan mid ku dhowba ha ahaato walaalkaa kula dhasho kugu hooyabaa aab kugu hooya kugu aabo wa kullu raximin qaraabo kastaa aatiyatun way tu imaanaysa waa yowma alqiyaamati amaama saaxibihaa qofkeeda hortiisa ayay imaanaysaa qiyaamaha tashhadu lahu way u marqaati furaysaa bisilatin xiriirin haddii la xiriiriyo in kaana haddii uu yahay qofka saaxibkaasi wasalahaa inuu xiriiriyo wa calayhi tashhadu calayhi waa ku marqaati furaysaa biqadiicatin qaraabo goyn iyay ugu marqaati fure in kaana qadacahaa haddii uu gooyo xadiidkan xaakimaa soo saaray fi lmustadrak kitaab lcilmi ayuu kusoo saaray kitaab lcilmi marka kitaabulcilmi muxuu ugu soo bixiyey waxyaabaha in la bartaa ay tahay cilmigeeda laysku booriyaa waxaa ka mid a ansaabta weliba isaga markaa wuxuu ka keenay min ariiqi abi daawuud aطayaalisy wuxuu yidhi xadaanaa isxaaq bnu saciid isxaaq bnu saciid markuu yidhi kadib de isnaadka waa caali annagaba hadda isxaaq bnu saciid waa noo taallaa keliya yacni isxaaqa ninka ka warinaayo xaakim isaga dariiqa abu daawuud dayaalisi buu ka dhigay bukhaarina adabulmufradka axmed bnu yacquub can dariiqi axmed bni yacquub ayb abu daawuud idayaalisi laftiisana musnadkiisuu ku wariyey xaakim markuu xadiidkan wariyey wuxuu yihi saxiixun calaa shardi lbukhaariyi imaamu dahabi wuxuu yihi lakin lam yukharij liabi daawuud idayaalisi laakiin imaamu lbukhaari abu daawuud idayaalisi waxba kama soo bixin shardu lbukhaariga waa xoogaa war baa ku jira laakiin xadiidku waa saxeix ayb isagoo marfuucana waa ansaxay mawquuf ahaantana waa u ansaxay ayib marka xadiidka hadda macnihiisuna wuxuu ka rabaa intaa ixfaduu ansaabakum fainahu laa bucda biraximi idaa idaa idaa qarubat haddii yacni ay dhawaato raximkii fogaanshiyo oo raxm lagu kala dheeraadaa ma jiraysa haddii marba la xiriiriyey qaraabadii oo lasoo dhaweeyey dhawaanshana waxba ma tarayso haddii aan la xiriirin inay la gooyey qaraabadaas waa ii dhowdaado waxba ma taraysa yacni nin matalan ilmo adeershanaad aad tihiin haddaa xiriiriso ma kaa dheera ninkaa nin walaalkaa kula dhasho hooyadaa iyo aabbahaa dhaleen haddaad goysana qariib ma aha markaas ilaa qaraabadu waxay u jirtaa iyo isu dhawaanshaha in lays xiriiriyo waaye baabun ay hada kani baabun baab weeyaan hal yaquulu lmawlaa ninka mawlaha ah ee la xoreeyey ma dhahayaa inii aniga min fulaanin qoladii ixoreysaan ka mid ahay yacni halkaani wuxuu tilmaamaa waxaa la yidhaha mawla ayaa jira welihu saddex dhinac ka imaadaa marna wuxuu ka imaadaa xoreynta qofka haddii addoon uu ahaan jiray ama aabihiis ou addoon ahaa ama awowgiis ee la xoreeyey ninkii xoreeyey mawlow u yahay waa mawlihiisa marka kaasoo kale marka waxaa la yidhaha mawla min aclaa iyo min asfal kan la xoreeyey laftiisa waa mawla midka wax xoreeyey waa mawla laakiin maxaa lagu kala saaraa kan wax xoreeyey min aclaa kan la xoreeyeyna min asfal ninkaa marka ciddii xoreysay ma dhihi kara anuu qoladaasan ka mid ahay taas wax u baabaysanahay welo kalena waa jira islaamnimada ninku hadduu gaal ahaa ee lasoo islaamiyo ninkii soo islaamiya mawlow u yahay nicmou ku leeyahay wela oo xilfiyana waa jiri jire qala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata alminqariyu atabudakiyu qala xadaanaa cabdulwaxid bnu ziyaad wahuwa alcabdiyu lbasriyu hiqat akraja xadiiثhu asxaabu اlkutub الsita qala xadaثna waئl bnu dawud allayhiyu wahuwa waئl bnu dawud altaymiyu hiqat akraja xadiiثhu albukhaariyu fi ladb اlmfrad wاlarbacة qala xadaثna cabdالرaحman bnu abi xabiib wahuwa cabdالرaحman bnu abi xabiib u dhigayaa laakiin cabdالرaحman ibnu xabiib waay mawla mawla bani tamiim tahdiib lkamaalka sidaas ugu yimid wahuwa maqbul akraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad min araabica ibn xibaanna waa tawsiiqiyey calaa caadatihi dabcan taadiibulkamaalkana sidaas ugu yaalla xadiidkan weliba waa keenay taadiibulkamaalka ayuu ku keenay mizi marka cabduraxmaan ibnu xabiib waay makduudka iyo labada madbuuce qadiimkaana ibnu abi abidaas waa wada dhigayaan kulligood ayb qaala qaala lii cabdullaahi bnu cumar wuxuu igu yidhi miman anta adigu qolaa qolo maad tahay qultu waxaan idhi min taymi tamiimin qoladaa reer tamiim qoladooda taym yaan yani yani yaan kasii ahay xaggooda min taymi tamiim ka taym ayaa laf noqonayso tamiimna waa qabiiladii weyne bani tamiim taymkoodii baan ahay aniga qoladooda reer taym qaala waxa uu yidhi min anfusihim aw min mawaaliihim ma iyagaad ka dhalatay yacni asaalatan mise dadkay xoreeyeena mawaalidoodii baa tahay qultu waxaan idhi min mawaaliihim mawaalidoodaan ka mid ahay qaala waxa uu yidhi fahallaa qulta maad dhahdid min mawaaliihim idan mawaalidoodaan ahay maad haddaba sidaa dhahdid ayb marka isa eh, ma dhihi karaa ini yani min fulaan aan ahay xadiid baa imaan doono dee nebiguna wuxuu yihi mawla alqowmi min anfusihim yacni qolada ninka ay xoreeyaan iyagoo ka mid yahay hadda ibnu cumar isaga wuxuu ka wadaa ziyaada fi lbayaan haddaad tiraa iyaga yacni yaa tahay haddii lagu yihah aad tirahdid anigu waxaan ahay qoladaas mawlana aad tahay xoogaa waxaa laysdhihi karaa qofkii haddana waxba jawaab fiican ma siinino ma asaalatan miyuu ka dhashay mise ninkii weli taradudaa ku jira jawaab wax shaafinaysa maahan ayuu ka wadaa ee sharcan ma banaana maahan inuu sidaa leeyahay sidaas ogo baabun ay hada kani marka ayb xadiidkan marka isnaadkiisa waxaa ku jira cabdiraxmaan ibnu xabiibkan ninkaana marka jahaala kusugan oo dacfi maa meesha uga jira maraiif baabun ay hada kani baabun baab weeyaan mawla alqawmi ilaana mutaabaco u baahan yahay imaamu lbukhaari keligiisaana halkan ku wariyay adabulmufradka dariiqan bisowna kasoo saaray marka maqbuul ninka uu yihaaha yacni idaa tuubica waay wailaa falayinu lxadiid dacfi uu joogaa marka baabun ay hada kani baabun baab weeyaan mowla alqowmi min anfusihim qolada ninkay xoreeyaan iyagou ka mid yahay nafsadooda qaala xadaanaa camru bnu khaalid wa huwa camru bnu khaalidin alkhusaaciy abulxasan alxaraaniyu hiqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu wbnu maaja qaala xadaanaa zuhayrun wahuwa bnu mucaawiyata aljucfiy qaala xadaanaa cabdullaahi bni cuhmaan ninkan marka cabdullahi bni cuhmaan ibni khuhaym ayaa la yidhaha alqaari'u almakiyu saduuqun akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan wa muslim walarbaca ayib marka wuxuu leeyahay cabdullaahi eh, bni cuhmaan ninkaas qaala akhbaranii ismaaciil bnu cubayd ismaaciil bnu cubaydillaahina waa la yidhaha ismaaciil bnu cubaydna waa la dhaha ismaaciil bnu cubaydillaahi bni rifaacata bni raafic alcajlaaniyu maqbulun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab lmufrad watirmidiy wabnu maaja can abiihi cubayd aabihii marka waxaa la yidhaha cubaydullaahi cubaydna waa la yidhaha cubaydullahina waa la dhaha cubaydullahi bnu rifaacata bni raafic wulida fi cahdi nabiy sal l slam wathaqahu lcijliyu abu cabdillahi alcijli tawhiiqiisana xoogaa tasaahulaa ku jira waa la dhahaa rawaa lahu albukhariyu fi ladabi lmufrad walarbaca can rifaacata bni raafic ayb waa saxaabi macruuf khalaad bnu raafic ou la dhashay ninkii almusii salaatahu salaadiisa iska xumeeyay walaalkiis xadiidkiisana waa wariyaa ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala licumara radia allahu canhu wuxuu ku yidhi ijmac lii qowmaka qoomkaaga iisoo ururi yacnii tolkaa ii keeno iisoo ururi fa jamacahum cumar waa soo waa u yeeray marka quraysh buu isugu yeeray falamaa xadaruu markay yimaadeen baaba nabiyi sal lla slam nabiga albaabkiisa dakala calayhi cumaru cumar baa usoo galay faqaala wuxuu yidhi qad jamactu laka qowmii qoomkaygii waa soo waa kusoo ururiyey fasamica dalika alansaaru ansaar baa maqleen faqaaluu waxay yidhaahdeen qad nazala fii qurayshin ilwaxyu waxyi baa maanta soo degay fii sha'ni quraysh oo quraysh ku saabsan waxaasuu nebiga isugu yeeray bay isdheheen fa jaa almustamicu kii dhegaysanaya waa yimid waalnaadiru midkii fiirsanaya oo fiirinayana waa yimid maa yuqaalu lahum waxaa la dhihi doona iyaga nin dhegaystaa iyo nin fiiriyaba waa yimaadeen faharaja nabiyu sal ly slam nebigu waa soo baxay waa baxay faqaama bayna adhurihim dhexdoodu ka istaagay faqaala waxauu yidhi hal fiikum min hayrikum hal fiikum ma idinku dhex jiraa min hayrikum cidaan idinka ahayn ma idinku jirtaa qaaluu waxay yidhaahdeen nacam haa waa nagu jiraan fiinaa xaliifunaa waxaa nagu jira dadkii aan bahwadaagta ahayn xilfiga waxay carabtu aqoon jireen ninku dad baa meel degan maalan ama qof qolaa meel soo degaysa qolo kale ayaa la xilfi noqonaysa isku dhiigay noqonayaan waa diyay isla bixinayaan waa isla duulayaan waa isku dan xilfi marka bahwadaagsiyaa jiri jiray waqtigii dambe hadda nebigu wuxuu yidhi laa xilfa fi lislaam islaamka dhexdiisa xilfi dambe male marka maxaa yeele islaamnimadaaba laysku bahaysanaa wixii ka dambeeyaba markaa ayib kii horeo hadda dad ka dhexeeyeyna in wanaag iyo wixii ku saabsanna ma la baabi'inin wuxuu yidhi marka xaliifunaa marka wuxuu leeyahay fiinaa xaliifunaa kuwa aan la bah wadaagta ahayn baa nagu dhex jiraan wabnu ukhtinaa mid gabar ay dhashaan nagu jiro mid aan qabiil ahaan isku qabiil aanan ahayn laakiin gabarteenna ay dhashay oon abti u nahay yaa nagu dhex jiro wamawaaliinaa kuwa aan xoraynayna waa nagu jiraan intaasaan ka koobanna qaala nabiyu sal ll ly slam nebigu waxau yidhi xaliifunaa mina ninkii annaga xilfi nala noqday annagoo naga mid yahay wabnu ukhtinaa mina walaasheen eh, yani midka ay dhashay naag annagaa kay dhashayn abti u nahayn annagooba naga mid yahay wamawaaliinaa mina kuwii aan xoreyneyn annagay naga mid yihiin wa antum idinkuna tasmacuuna waa maqlaysaan yacni dhegaysta wa ina haddaba maqla wa haddaad reer qurayshti ina awliyaa-i aniga awliyadeyda kuwa aan hil iyo hoo isku leenahay minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin almuttaquuna waay kuwa ilaahay ka cabsadeen ninkii aan ilaahay ka cabsanin waxba iskuma nihin kuwa muttaqiinta ilaahay ka dhowrsado idinka idinka mida yaan awliyadeyda kuwaas waay walahayga ayagaa leh fa in kuntum ulaa-ika haddaad kuwaadaas aad tihiin fadaaka arrinku waa saas wailaa haddii kalena fanduruu iska feeriya marka laa ya'ti nnaasu dadka la imaan maayaan bilacmaali acmaali yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wata'tuuna idinkuna markaa aada la timaadaan wata'tuuna idinkuna yani hala imaaninina laa ta'tuuna yani bilahqaali culaysyaal hala imaaninina dadku intay wanaag iyo khayr la imaadaan idinkana aada dembi iyo culays la timaadaan saa fayucrada cankum oo markaa idinka la ydinka jeesto uma naadaa waa dhawaaqay nebiga faqaala wuxuu yihi yaa ayuha annaas iyaga horta intaas u sheegay intaa marka macnaheeda waa maxay aniga ha isku kay hallayninina alla kacabsi la imaada waxbaa idin taraa markaas hadday la imaanin laakiin alla kacabsi waxba idinma tari kara gaala wax lamida noqotaan ood shirki ka dhex bixi weysaan uma naadaa waa dhawaaqay faqaala wuxuu yihi ya ayuha annaas dadow wa rafaca yadayhi labadiisii gacmood buu kor u qaaday yadacuhumaa calaa ru'uusi quraysh labadiisii gacmood buu kor u qaaday quraysh madaxooda korkooduna ku dejinayay iyagiibuu yani gacmihii kusoo foorariyey ayuha nnaas dadow ina qurayshan yani iyagoo tilmaama waay marka dadkii la hadlayaa wuxuu leeyahy ayuha nnaas wa rafaca yadayhi yadacuhumaa calaa uusi quraysh kuwaan ayuha nnaas dadow ina qurayshan quraysh ahlu amaanatin weeyaan waa dad ammaano leh man bagaa bihim qofkii iyaga ku dalbo dhexdooda qofkii yacnii ka dalbo qaala zuhayrun adunnuhu waxaan malaynayaa qaala inuu yidhi alcawaahira ninkii kuf kuf la raadiyo oo iyaga inay kufkufaan oo ay yani xumaan iyo shar ninkii la raadiyo wa macnuu waa intaas kabbahu llaahu ilaahay subxaanahu watacaala waa waa kufisiinayaa naartuu ku kufisiinayaa ku tuurayaa ama waa ridayaa liman khirayhi sandullihiisa ayuu ku ayuu dhulka ugu tuuraya maanaa ninkii iyaga xumaan la raadiyo dhulkuu ku dhacayaa waa dulloobaya meeshaa marka ficilkaa kabba qiyaaskau khilaafa kaba waa hulaathi maca dalika isagoo hulaathi ahba wuxuu noqday mutacadi kabahu haddii laga dhigo akaba oo hamsadii lala imaado tacadiga keeni jirtay luzuum ka helaa tacadi iska dhaafe markaasi wuxuu noqonaa laazim ayuu noqonaa akaba fulanun akaba fulanun hebel waa kufay waa laazim kaba marka la yidhaha hamsada laga bixiyana mutacadi wuxuu noqonaya yani mutacadi waxaa lamid a ah, afcaal saas oo kale lamidana waa jirtaa oo markay hamzada ku jirtana laazim noqoto markay ka maqan tahayna noqonayso yani eh, eh, markaynan ku jirinna mutacaddi noqonayso kabahu llahu liman khirayhi buu ku kufisiina alla warna yaqulu dalika halaaa maraatin xadiidkan wax badan baa laga qaadanaya awalan waxaa ka mida macnihii loo tarjamay oo ah wamawaaliina minaa laakiin xadiidku eh, xaliifunaa minaadaas ayaan mutaabaco haysanin lanna lanna xadiidka waxaa ku jiro nin aan ugu tarjamnay maqbuul mutaabaca u baahan yahay marka ibnu ukhtinaa mina wamawaaliina mina iyagu waa soo aroortay xadiid saxiixay kusoo aray ibnu ukhti lqowmi minhum gabadha e, cunuga ay dhasho dadka gabadhou ka mid yahay yacni wiilka abtiga loo yahay dadkiisuu ka mid yahay dadka abtiga u ah ayuu ka mid yahay e, mawla lqowmi xadiidka abi raaficna yani min anfusihim markii uu damcay inuu zakada ninkii uu yidhi warkaale iraac zakada ila soo aruuri xoogaa baad ka helaysaaye nabigaan soo weydiinaa buu yidhi ninkaana mawlaa rasuulilahi bu ah rasuulku markuu soo weydiiyey muxuu ku yidhi ha raacin buu yidhi mawla alqowmi min anfusihim annagana sadaqada nooma banaana adigana mawlaheenna ta adna kuuma banaana meeshaa ma kasteen marka laakiin xaliifunaa minaa mutaabaca looma haayo xadiidka marka ibnu abi shayba waa soo saaray waxaan kusoo saaray musanafka xaakimna kitaabu tafsiir mustadraga kitaabu tafsir suurat alanfaal ayuu kusoo saaray can ariiqi cabdillaahi bni cuhmaan ibni khuthaym kan markaasu wuxuu yidhi hada xadiidu saxiixu lisnaad walam yuqarijaahu dahabina waa ku waafaq laakiin xaliifunaa minaadu waxay u baahan tahay taxqiiq iyada inay waxesho xadiidka marka fiqhi badan baa laga qaadana waxyaabaha laga qaadana waxaa kamid a ninka abtiga loo yahay qaraabadu ku jira oo qofka inuu yidhaahdo carabta waxaa ka qaalib ahayd inay yidhaahdaan wiilasheenna wiilasha ay dhalaan ah, naga qaraaba nala gabdhuhu waxay dhalaan laakiin dad kala soomaaliduna caadadaas waa ka qaalib wax qaab daran waay waxaasna qaraabada soomaalida aan ku aragna waxaa ka mid a ninkii walaashiis xoolaha la siiyo haddii la yidhaha yaa la siinin u dhaha maxaa dhacay dad kala qaadanayo leeyahay waa dad qallafsanaantu ka badatay waa dadkaasna walaashaa adiga wixii aada siiso ilmaha abti u tahay lee helay intay kaa jiraan ilmaha abti u tahay adiga marka caado aada u foolxun waayo dadka soomaalidu dhaqan xumadaas waa ku dhaqmaan waa in layska dhaafo marka leanna nebigu wuxuu le ibna waqti lqowmi minhum dadkan isdilaaya iyagana oo haddana isdhex deganna arrinkan dhibaato weynay ku tahay waa isdhex degan yihiin dad marka wiilka abtigiisu dilaa abtiga waxaa laga yaaba wiilkiisa inuu gooyo qaraabo gooysnimo aada u foolxun waa iyadana ayb marka horeana de qof muslim dilkiis ma banaano haddana markuu qaraabo siiya rixm aada u khatar yahay mas'alada saddexaad xadiidka uu keenayo waxay tahay mawla wa mawaalina mina mawaalidu ayaguna sidoo kale mawaalidaas markaa de mas'alaa imaan karto bariira bariira gabadhii la dhihi jirayay mawla u ahaydna mawla caaisha sooma iyada sadaqada waa qaadatay iyadoo mawla haddii mawla alqowmi min anfusihim haddii la yidhaha marka aswaaju nnabiyi waa min aalihi sadaqadana ma qaadan karaan haddii la dhaho lacalla ishkaal waxaa imaan karo bariira say u qaadatay iyada sadaqada dadkan kalena loogu diiday mawaalidii kalena loogu diiday ibnulqayim jalaa-ul afhamka wuxuu yidhi bariira iyada waxaa keen yacni waxaa keentay qof aalubeytka ka mida laakiin bil asaalati aan uga mid ahayn ee binikaax kusoo gashay marka asaalada iyo nikaaxuna waa kala xoog badan yihiin asaalada xoog badan marka ninkii reer bani cabdilmutalib ama reer bani haashim maw yacni qof ah mawlo u ah ma qaadan kara sadaqa laakiin aswaajta xaasaska rasuulka qofkii mawlo oo ah qaadan kara mas'alo kale iyadana xadiidka ku jirtaa waxay tahay quraysh nebiga wuxuu leeyahay ammaano iyo cahdi buu ku sheegay marka waxaa laga qaadana quraysh dad fiican inay yihiin fadli badan nebigana waa ka yidhi qadimuu qurayshan quraysh hormariya ha ka hormarinina idinka qof qurashi ah oo joogo fadiiladiina uu haysto in laga hormara ma aha xadiid kale waxuu naasu tabacun liquraysh dadka qurayshay tabac u yihiin mu'minuhum tabacun liquraysh wakaafiruhum tabacun liquraysh muminkooda quraysh tabacu tabac unahay rasuulka soo maaha ha waa quraysh masale meeshaa marka waxaa kasoo baxa carabtuna de iyadana kasii kor masale meeshaa marka waxaa kasoo baxaysa quraysh nacaybkeeda carabta nacaybkeeda waa dembi weliba culamada qaar waxay ka hadlaan qofku hadduu yidhaha carabta allah lacnado ma ku gaaloobaa bacdi al aima waa ku gaaloobaya dheheen leanna nebigaa soo gelaya haddii uu iha aniga rasuulka kama wadin xataa ma anfacaysay dheheen culamada waxaa ka mid ah alxaafid alcalaa-i alfataawa almustaqraba ayuu ku sheegay carab saas waaye iyo carab naag waaye carab kadaa waaye carab yacni qiimaheed annaga ma yani carab qiimaheyd qiimaheed cajam ma gaari karaan haddii carab khayr laga waayana cajam kasii daran leanna nebigu wuxuu yihi weylun lilcarab min sharin qad iqtarab haddii carabtiiba laga waaye khayr cajam in khayr laga helaa suuragal ma innaga kama hadlayno qof qof nin carab ah oo nin ajami nin cajami ah nin carabka fadli badan waa la hela taas kama hadlayno laakiin jinsiga carab iyo carab khayrkood yaa fiican haddii la yidhaha jinsiga carbeedaa fiican leanna ilaahay baa doortay nabiyullaahi maxamed aana laga soo dhex saaray bal adiga dad uu nebi maxamed ku dhex jiro inta taagan iyo dad uusan ku dhex jirin yaa yaa qiimo badan dadkuu nebi maxamed ku dhex jiraa qiimo badan marka carab nacaybkuna wax kalaa ka dambeeya maahan yacnii arin ku salaysan carab nacaybku diin nacaybaa ka dambeeya diintay carabta ma isgelaysaa haa luqadii waa carab diinku uu ku qoran yahay rasuulkii waa carab qur-aanka carabiguu ku qoran yahay xaggee annaga carabi iyo annaga u kala bixi karnaa annaga carabta xaggee u kala bixi karnaa qof kasto inuu carabi ku dhawaaqo wax carabiya inuu ku dhawaaqaana ugu yaraan shahaadateynku waajib imaamu shaafici wuxuu leeyahay carabiga luqada carabiga in la bartaa waajib waayuu leeyahay qadar towxiidka qofka uu ugu dhawaaqi karo ashhadu an laa ilaha ila allahu intii laga dhihi karo maanta dhan marka qofkii hadduu carabi ma baranayo yihi ashhadu an laa ilaahana uu ku haayo jaahil weeyaan cajamtuna jahligaa ka qaaliba marka carabta qofka thaqaafo carbeed markuu leeyahayna diinka waa uga dhow yahay haqaafo faranji qofka iskale haqaafada faranjiga faranjiga waxaan ka wadnaa gaalada kirishtaanka iyo yuhuudda qof yacnii ingiriis ay haqaafadiisu tahay iyo qof carabi ay haqaafadiisu tahay khayrka qofka carabigaa laga sugaa kelimaadka xataa haddaad u fiirsado alxamdu lilah assalaamu calaykum wax fiican ku dhawaaqa qof dhaqan carbeed le jazaaka allahu khayran laakiin kaasi waxa uu sheegaa maxay tahay marka carab nacaybka aad ha laysaga ilaaliyo soomaalida carab nacaybka ka qaalib ogaa shilin haddaysan siinin shilinkooda maan ku qabsanayna shilinkooda maan ku nacayna ayagaa iskale shilinkooda inagas ayaan wax siinaa inaga inaga ma wixii kolley naga hadlaysan annagay naga hadlaysan yihin annagaa iska hadlayna marka hadday iyagu taqsiir sameeyaanna annaga inaan samayno maaha marka haqaafada carbeed in lagu dadaalo waay carabtana aan la nicin xadiidku macnahaasu tilmaama leanna quraysh waa carab baabun ay haada kani baabun baab weeyaan man caala qofkii yacnii nafaqeeyo jaariyatayni laba gabdhood oo waaxidatan ama mid muxuu helayaa halkan hadda wuxuu soo galay marka sila qaraabadii iyuu ka baxa ayuu ka soo baxay wuxuu ka hadlayaa marka gabdhaha dhaqaaleynta la dhaqaaleeyo iyo tarbiyada la tarbiyeeyo wanaagga ay ku fadhiso sheegaya aadaabtayna ka mid taha qala xadaثna cabdالlahi bnu yaziid wahuwa اlmqri qala xadaثna xarmlaة bnu cimran wa huwa xarmlaة bnu cimran abu xafsin atujibiy abu xafs atujibi hiqat akraja xadiiثhu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wamuslim abu dawud wالnasaئي wbnu maaji can abi cushaanata almucaafiriy abu cushaana magaciisa waxaa la yihaha xay waxaa la yihaahdaa xayu bnu yu'min almisri wahuwa hiqat mashhuur bikunyatihi abu cushaana uu mashhuur ku yahay akraja xadiiثhu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wabu dawud wالnasaئي wbnu maaja can cuqbata bni caamirin qaala samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquul man kana lahu halaathu banaatin qofkii saddex gabdhood leh wa sabara calayhina una sabro korkooda ku sabro wa kasaahunna marshiyo arad bixiyo min jidatihi yacni min hinaahu xoolihiisa waxa uu haysto ka marshiyo kunna lahu waxay u noqonayaan xijaaban xijaab ayay min annaari uga noqonayaan maalinta qiyaamaha naartii xijaab uga noqonaya ninkii yani dhar fiican ay ku xijaabtaan siiyo xushmadda iyo tarbiyada iyo wanaagga baro kadibna u guuriyo waxay u noqonayaan naartii xijaabay uga noqonayaan iyagaada dabcan mujtamacii carabta gabar meeshuu ka taagnaa waa la fahmaa tan labaad waxa ay tahay iyagaada waxay rabaan ziya cinaayo gaaray u baahan yahin leanna waa daciif jinsi oo dacfi ku jira waaye jinsigaa marka dacfigooda in la kabo waa ayb dacfigana de dabcan waxaan ka wadnaa xagga caqliga iyo waxyaabahaas kuna lahu xijaaban min annaar kun jeer hadday dadku yidhaahdaan dacfigaas caqligaa inay inkiraan ay isku dayaan wax waaqici ah waay wax inkiri karaa male wax inkiri kara male gaaladan ayaga laftooda da-da oo qofka benshanka ku galo da-da qofka uu shaqo uga fadhiisto howlgab ou ku noqdo nimankii naagaha waa u kala duwan yihiin maay ukala maxay u kala duwayaan ma isla simaan waxay ku leeyihin maya waa ka waa ka daciifsan yihiin waayo warkaasna inay qiraan laakiin ma rabaan adiga kugu soo leexinayaan marka iyaga marka waxyaabo fara badan oo waxaa jira u laabanayo karti iyo iyo iyo u laabanaayo iyo caqli oo naaguhu iyo nimanku naaguhu ay xoogaa ay hoos ugaga dhigaan marka de waxaas wax ilaahay u kala abuuray innaga ma doori karna <coughs> xuquuq hadda ka maqan haween oo islaamka waa ka qabaan laleeyahayna eh, oo ummado kale oo ayaguba tooda gabay a ah u raadinaya la dhahayana dadka muslimka ah inay ilaahay uga cabsadaan ka waantamaan ninkan adiga ilaahay wuxuu ku leeyahay cadow uu kuu yahay nolol kuuma ogola gaalka inuu yidhaha marka aniga kuwii ugu da kuwii xooga lahayso nolol u ogolayn kuwii daciifka muu nolol u rabaa marka iyadana waa qariib nacam in la yidhaahdo iyagii baa xuquuq raadinaya haddana hay-ad kastaoo marka tax haween xuquuqdiis raadiskiis iyo waxaasaan ku mashquulsannahay dhahayaan haddaad ruudkooda dambe fiirisa meel daranay gelayan maasuuniye iyo waxbaasla waxay haweenka marka ka maqan ee uga maqan maahan islaamka dhexdiisa inay uga maqan yihiin ee uga maqan dadka muslimiinta ah oo iyagu qalad ay sameynayaan ah islaamka ha lagu soxo anaga islaamka in lagu soxo waayo laakiin waxyaabo kale iyo meelo kale in la aadiyo qof muslima uma banaana ayb magaaladana mushkilo badanaa ka jirto waxaan ognahay waxaa ka jiro hay-ado ka shaqeeyo qoysaska inay isku diraan xataa dad muslimiinaana kala shaqeeyo waxaasna oo meel inta la taga meelahan laga dadkan barakacay iyo iyo dadkan kaleo xataa iyo kuwa kale inay intay u yimaadaan ay yidhaahdaan ninkaaga maku dilaa dad aan dacwo qabin weyna dacwo hadday qabaan qaalimaa qaaliya ah xalkeeda iskale dadkan intay u socdaan iyaga qudaad maaha xataa wadanka qudaad kamaa kan iska xataa aan sharciga ku dhisnayn xataa iyagu qaaliyaal maahan ninkaaga maku dilaa waa la sawiraa haa lacagaa la siinaa haddii la rabo lacagay siinayaanu ilayn haa dheh waa la sawiraa meelaa lage waxbaa warbixinaa laga dhiiba waddankan marka eh, akhbaartiisa ama yacni xogtiisu dad badanaa ku howlan inay gudbiyaan kuwa siyaasaday ku howlan yihiin kuwa waxay ku howlan yihiin dhaqaalaha kuwa waxay ku howlan yihin waxbarashada kuwa waxay ku howlan yihiin qoyska ummadda iyadaa laga rabaa marka inay yani siday isu badbaadi lahayd ay ka fikirtaan wentii marka la yidhaahdo saas ma lagu yeelaa waxaas marka warbixinahaas gaal lasii siiya haddana waxbuu ku dhisayaa waxaa laga yaabaa inuu waddankii ku dhibaateeyna ninkii baxshe ninkii bixiyaa marka dembigeeda iskale meelahaas oo kalena in laga shaqeeyo ma banaana leanna xog dad muslima laga gudbinayo gaalo loo gudbinayo waa mana banaana nin walbaana risiq ku filan ilaahay waa siina hadduu si fiican u raadsana ninkii haatan hadda dad dhibaatayskiis wax ku hel isdhahaayana waxa ugu dambeeya uu samayn kara inuu qof dila un waay qofkaasna hadda waxaa weeyaan uun waqtigiis unba iska tegaan qofku marka inuunan waxaa fiican si xun wax u raadsanin gabdhihii marka iyagu marka kuna lahu xijaaban min annaari bay uga noqonayaan naarta haddii uu sidaa u yeelo qaala xadathana alfadl bnu dukayn wahuwa abu nucaym qaala xadahanaa fitrun wahuwa fitru bnu khaliifa inshalaan soo marnay can shuraxbiil wahuwa shuraxbiil bnu sacdin abu sacd almadani saduuq ikhtalata biakhrah akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi lmufrad wabu daawuud wabnu maaja ibnu cadiy waxa uu yihi caamatu maa yarwiihi ankaarun wa huwa ila dacfi aqrab waxa uu wariye badanaa waa munkaraad buu leeyahy waa munkar dacfi buuna u dhow yahay ninkan miisaanlictidaalkana waa loogu tarjamay xadiidkiisana marka shawaahid iyo waxyaabaha uu iska galaa qaala samictu bna cabaasin an nabiyi sal l slama qaala maa min muslimin muslim ma jiro tudriku bnataani laba gabdhood ay soo haleelayaan fayuxsinu fa yuxsinu hagaajinaayo markaa suxbatahumaa la dhaqankooda suxbadooda wanaajinaayo ilaa adkhalataahu ljanna ilaa jannay soo geliyaan un qofkaas xadiidka imaam axmedaa wariyey fi lmusnad xaakim mustadrag uu kusoo saaray saxiixulisnaad buu yidhi imaamu dahabi waa tacqiibiyey talkhiiska wuxuu ku yidhi shuraxbiil waahin ninkaa shuraxbiil ibnu sacdin daciif waayo laakiin xadiidku xasanu ligayrihi waaye mutaabacaad wax buu leeyahay qala xadaanaa abu nucmaan huwa moxamed bnu lfadl asaduusiyu laqabuhu caarim caarim ayaa naanaystiisa la dhahaa caarimna waa qofka mufsidka ah ahaa culamada marka waxay dhihi jireen wa kana yulaqabu bicaarim wa kana baciida can ilcaraamati fasaadkana aada uga fogaa nin saalixu fiican u ah qaala xadaanaa saciid bnu zayd huwa aqu xamaad ibni zayd ibni dirham saduuqun lahu awhaam akraja xadiidahu albuqaariyu tacliiqan wamuslim abu dawuud watirmidiy wabnu maaja qala xadaanii aliyu bnu zayd caliy bnu zaydin caliy bnu zaydna waa caliy bnu zayd ibni judcaan ayaa la yidhaha ku magac dheeryahay awowgiisii awowgiis awowgiis waayo cali ibnu zayd yani cali ibnu zayd ibni judcaan baa alla iska dhaha wahuwa daciifun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wa muslim walarbaca ninkaa daciifkaa ku jira marka qaala xadaanii moxamed bnu lmunkadir ana jaabiran ana jaabira bna cabdillahi xadaahum qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam man kana lahu halaadu banaatin qofkii saddex gabdhood leh yu-wiihina dumaayo wayakfiihina kaafinayo kaafinaya waxaa loo leey haddii aan iyaga la kaafinin suuqa iska gelayan hadday suuqa galaanna dhibaataa imaanaysa ayb ayb <coughs> u naxariisanaayo faqad wajabat lahu ljanna jannadii waa u waajibtay albatta sideedaba qacan faqaala rajulu min bacdi alqowm dadkii qaar ka mida nin ka mida dadka qaarkood baa wuxuu yidhi wahintayni labana yaa rasuula allah qaala wahintayni labana sidoo kale baabun ay hada kani baabun baab weeyaan xadiidkanna waa xasan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man caala halaata akhawaatin qofkii masruufo oo xanaaneeyo saddex walaalihiis ah gabdhaa la dhashay waa wanaajiyaa qaala xadaثana cabdالcaزiiz bn cabdillaahi wahuwa اlweysiyu qala xadaثanii cabdالcaزiiz bn mحamed wahuwa اdaraawardiyu can suhayl bn abi صaalح suhayl bn abi صaalح aabihii waa dakwan samaan can saciid bni cabdالraxman bni mukmil wahuwa alأcshى الzuhriyu almadaniyu maqbul akraja xadiiثahu albukhaariy fi ladab اlmufrad wabu dawuud watirmidiyu can ayuba bni bashiirin اlmucaawiyu lahu ru'yat wawahaqahu abu dawuud wagayruhu akraja xadiiثahu albukhaariy fi ladab اlmufrad wabu dawuud watirmidiyu can abi saciidin alkhudriyi ana rasuula allahi sal l slama qaal laa yakunu liaxadin qof uma ahaanayso halaadu banaatin saddex gabdhood ow halaadu akhawaatin ama saddex walaala ah gabdha ah fa yuxsinu ilayhina u ixsaan falaya ilaa dakhala aljanna ayuu gelayaa leanna ninkaani mujtamacu ka shaqeynaa wanaagiisa kuwan kalena hadda de waxayba u furteen xafiisyada mujtamaca inay hoos usii mujtamacu inay ka dhigaan mujtamac haabit ah oo hoobtay shaydaanku marka meelaha wax laga fasaadiyey waa yaqaanaa ayb eh, marka xadiidkan abu daawuud yaa wariyey kitaabuladab kitaabka ugu dambeeyu kusoo saaray kitaabuladab can ariiqi suhayl bn abi saalix can saciidin alacshaa waa kan can ayuba ilaa akhirihi baabu fadli man caala bnatahu lmarduudata baabu fadli man qof fadligii caddayntiibuu u baab yahay caala nafaqeeyo nafaqeeyey ibnatahu gabadhiisii almarduudata lasoo celiyey laba si baa lagu soo celiyey in lasoo furay ama ninkii inuu ka dhintay gabadhiisii oo ninkii ka dhintay ama lasoo furay <coughs> qofkii wax siiyo qala xadaanaa cabdullahi bnu saalix qaala xadaanii muusa bnu culay ninkan muusa bnu culay ayaa la yihahda caliyun iyo culayun mu'talif iyo mukhtalif waay ninkan marka waa ka xanaaqi jiraa la yihi culaydaas in la yihaha caliy in la dhaho jecla waxaana dhahay baa la yidhi culay dhihi jira dadkii cali necbaa bani aadamku haddii uu wax iska naco ama dadku ay iskhilaafaan sida badan yani waxaad arkee qofkaas un khilaafkiis wax ka caraysiiyey unbuu ka shaqeynaa bis magac hadda cali addi culay iyo cali maxaa looga keenaa can abiihi abihi marka muusa bni culay bni rabaxa la yidhaha ninkan alaqmi saduuqun rubama akhda aabihiina culay bnu rabax ayb wa huwa hiqatun akraja xadiidahu albuhaariy fi ladab lmufrad wmuslim alarbca ayb can abihi ana nabiya sal l slama qaala lisuraaqata bni jucshum suuradan maxay u egtaada mursal leanna aabihii waa taabici marka uu nebigu suraaqa ku dhahaayo warkaan ma jooga isaga qiso marka uunan joogin oo warinayaa marka waa mursal alaa adulluka ma ku tusaa buu yidhi nabiga sal ll ly slam suraaqa ku yidhi calaa acdami sadaqati sadaqa midda ugu weynin badan ow min acdami sadaqati sadaqa ta ugu waaweyn kuwa ka wax kaa sadaqada kuwooda ugu waaweyn qaala balaa yaa rasuul allah qaala wuxuu yidhi ibnataka gabadhaada marduudatan xaal ay tahay mid la soo celiyey ilayka adiga lagu soo celiyey laysa lahaa aynan ahaynin kaasibun wax wax usoo wax usoo shaqeeyo hayruka adiga hayrkaana aynan qabin inaa masruufto wa an tunfiqa bnataka a qadaran ama an tuciina bnataka a u qadaran waxuu shaqeeyaa ma haysato ama ninkii waa ka dhintay ama waa furay inaad kaalmaysa markaa oo aad iyadii markaa masruufto lan haddii gabdhaha sida badan suuqa lagu sii daayo shaqeeya la yidhaahdo dhibaato foolxumo badanaa ka imaanaysa dhibaatadaas foolxumadeedana suuqan waa ka muuqataa nacam anu kolle meelaha aan aadka ula yaabay oo aa isleedahay qofkii arko ummaddaas wuxuu isdhihi karaa war dadkan diintu talow ma soo gaartay mase sooma gaarin uu isdhihi karaa waxay la tahay bushashka waay bushashkaa naagaha shaaha ku kariyaan meeshii waa daboolan tahay darbaalaa lagu xiray ama jiingad baa lagu xiray waa mugdi gabaraa fadhiso deb yaraa uga qiiqaaya meeshaas shee ay ku karinaya halkan waxaa gudaha ku jiro niman jaad cunaya bilaahi calaykum mandarkaas qofka da dadkaas dacwo iyo risaalo ma gaartay ma la dhihi karaa hataa dad mushrikiina ah laga yaaba waxaas inay iskala weyn yihiin xaqiiqatan oo iyagoo aan dhaqankii ka hallaabin marka bushashkan waxay soo ziyaadiyeen dhib iyo fidno iyo imtixaan ayb ilaahay allah naga deeqo waxa ku howlana allah ka deeqo allah ilaahay ha ka hanuuniyo kolley waa mandar qofku aad u dhibaayo dad meeshaas mugdigaa ku jiro nin jaad iska cunayo oo wax xaalkiisu ilaahay ogyahay gabar meeshai iyadana ka afka ka taagayso maxaa ka xasilaya marka meelahaas dhibaataa ka xasilaysa qofkaasna un waxaa laga yaabaa gabadhaas ama gabar lasoo furayoo wax nafaqeynaya aanay jirinay isaga badan tahay iyadiina marka meesha wax ka raadi bay is leedahay haddii marka dadka ama la dhashay ama kuwa dhalay hadday iyagu dhahaan war iska fadhi waxaa cunto annagaa kuseynayna fadhi dana ugu jirta mujtamaca ayb qaala xadaanaa bishrun qaala ahbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qala akhbaranaa muusa wahuwa muusa bnu culay qaala samictu abi can suraaqata waa kan kan hadda marka mursalnimadii waa ka baxo ana rasuula lahi sal l slama qaala yaa suraaqa uma dakara milahu xadiidkii marka isagoo musnada waa kana qala xadaanaa xaywat bnu shurayx qala xadaanaa baqiyatu can baxiir an waa soo marnay sanadkan can khaalidin can lmiqdaami bni macdi kariba anahu samica rasuula lahi sal l slam yaquul maa acamta nafsaka nafsadaada waxaad quudisay fahuwa laka sadaqa sadaquu kuu yahay wamaa adcamta waladaka wiilka cunugaaga waxaad quudisana fahuwa laka sadaqa buu kuu yahay wamaa adcamta zawjaka xaaskaaga waxaad ku quudisana fahuwa laka sadaqa ayuu kuu yahay wamaa adcamta qaadimaka shaqaalahaaga waxaad ku quudisana fahuwa laka sadaqa ayuu kuu yahay sanadkaana qad taqadama kanaan ku dareema baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man kariha qofkii nacay an yatamanaa qofku inuu tamaniyo mowta albanaat gabdhaha dhimashadooda in la tamaniyaa qofkii nacay an yutamanaa mowtu lbanaat in la tamaniyo qofkii nacay gabdhahaani ha kaa dhintaan qofki is yiraahda qaala xadaanaa cabd bnu abi shayba cabdullaahigan marka waa abubakr ibnu abi shayba marna abu bakr buu dhaa marna cabdullah hal nin leh marna kunyadiisa marna magaciisa lagu sheegay qaala xadaana bnu mahdiy huwa cabdiraxmaan bnu mahdi can sufyaana huwa thawriyu can cuhmaana bni اlxaari meesha waxaa ii qoran an can abirawaac cantaas qalad qofkay canta ugu taallo waa iska tiraa can cuhmaana bni اlxaari abirawaac rawaac sa idintaa ladin can ma idintaa can la-aantaas leanna huwa huwa aburawaac waa isla isaga cuثmaan <coughs> bnu اlxaariث aburawaac hiqat akraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad waana xadiidkan halkan xadiidu ka wariyey can ibni cumara ana rajula kana cindahu nin agtiisa ahaa walahu banaatun gabdha ayuuna lahaa fatamanaa mowtahunna wuxuu tamaniyey ma inay iska dhintaan ayb isaga waxuu ka fiirinaya waxna kuu keeni maayaan adigun bay wax kaa qaa ad iyaga adigun baa wax kor saaraayo is leeyahay ayb fagadiba bnu cumar ibnu cumar waa xanaaqay faqaala waxau yihi anta tarzuquhuna war ma adaa arzuqu yihi gabdhahan ilaaha arzuqa maxaa ka rabtaa anta tarsuquhuna adiga miyaa biilo oo wax siiya ilaahay baa risqigooda haaya hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed